aadamaha ilaahay subxaanahu wa tacaala xayawaan uu karaameeyey oo waxaa weeye garashiya garaad rabbi u geliyay hadday sidaa tahay waxyaabuhu aamini waxbuu rumayn waxbuu diidi waxbuu ogolaan waa xayawaan garaad iyo garasho waxyaabuu aaminay ama rumeeyey ama ictiqaaday wax saxan iyo wax khaldan iyo wax toosan iyo wax qallocsanba waa soo sidaa ma aha hadday tahay waxaa loo baahan yahay in eh, anshi iyo qawaacid iyo usuul la dejiyo taasoo aadamaha ka ilaalisa inuu khalad ka diindhigto ama waxaan saxayn aamino suusan markaa lafiisana u kharibin ummadana usan u kharibin intaa waxaa dheer bani aadamku waxaa la waa madaniyun bitabci haddii ilaahayna abuuray oo dhulkaa la isku sii daayay kulan baa dadka ka dhaxeeya hawl ijtimaaci baa lisu keenaysa daraasaa layskugu iman zijaad iyo ankixa layskugu iman nolol baa la wadaagi haddii noloshii la wadaagay waxaa isugan laba ruuxoo muxuu ahaayey aan isku wax aaminsanayn wix adigu kula qalloocsan maxaa la yidhi nin laqmaya ma tahay mise ma walba haddii marka dhan u citaaliyo oo nin walba dhankiisa u tooxsado xaggana aan la helin dawaabid iyo qawaacid lagu kala baxo lagu garamo waxaa weeyaan baaba iyo burbur baa ka dhacay sidaa darteed wadaaduhu fanniga loo yaqaan cilmuljadal bay alifeen oo kutub badan ka qoreen kaasoo ka waramaya dood waxay tahay sideeduba asagaasa marka waagii dambe la qaybsaday waa muqadimada labaadee ii raacda oo ah fanniga hadda aynu akhrinayno iyo xaggee ka soo jeedaa muxuuse yahay tay hore waxay ahayd baahida keentay in cilmu lmunaadara ama cilmuljadal la dejiya sidiisuba waa baahi bashari ah oo daruuri ah aadamuhuna usan ka maarmayn soomaalida waxay yidhahdaan carab iyo mxuu ahay laba daan baa iskugu dhawo way isqoomaan way isku dhacaan baa loo jeedaa marka isku dhici fikriga ahaa waxaa loo baahday in la helo qawaacid iyo asaaliib iyo duruq la maro duruqu marka waaga hore iyo haddaba waxay iska ahayd qawaacidda iyo wasaa'ilkani waxay iska ahaayeen khariisi ama saliiqi ah oo salafkeennu iyo fuqahadiinu omaysan baahnayn in e, risaalaan yarte muxuu ahaayey e, cisaamudiin abulkhayr uu qoray loo akhriyo maysan baahnayn saysan ugu baahnayn ba in loo akhriyo muxuu ahaayey e, muqadima mantiqiya iyo ajrum iyo waraqaad iyo iyasoo qobta funuunta yararka ahayd salafka umaysan baahnayn sababtu waxay ahayd wadciga dejinta baahi baa keenta baahida haddaan la qabinna waxba lama alifo lamana qoro lamana deji ayagu marka qawaaciddan waxay ku hayd matbuuc bay ku ahaayeen wayna ku xisaabtami jireen qur isticmaalay sunnadaa isticmaashay salafkeenna isticmaalay markii hawshu soo dhawaatay oo qarniga taqriiban afraad la soo gaaray ama saddexaad bilowgiisi doodihii dhex maraya fuqahadu aad bay u bateen jadal fiqi oo aada u ballaaran baa soo baxay jadalkaas fiqi waxaa loo yaqaana aljadal alfiqi calaa ariiqati اlfuqaha اlmutaqadimiin wuxuu ku badan yahay kutubta salafka alimaam shaafici kitaabkiisa alum loo yaqaan khaasatan doodaha dhex maray asagii maxamed bin xasan ashaybaani haddaad akhrido cilmi baa kaaga kordhahay waa dood aadishow labadooda hadda joogto fanniga mutaxabaxiriin ku ah isgelahaya marka khilaaf caali ah oo weliba muasala oo qawaaciddu ku socda oo garta markaad leedahay iyo markaadaan lahayn aad kala garan baad yaa ka buuxa kutubta cardaynayseed ka fahmayso jadalkii fiqiga ahaa calaa ariiqati lfuqaha lmutaqadimiin waxaa ah kutubu ibn lmundir alimaam ibn mundir kutubtiisa iyadna waa mithaal xay ah inaad ka jadalka noocaasa waxaa ka ah kutubta ninka la yidhaahdo ibnu xasm abu maxamed ibn xasm asna waa kutub laftirkeedu haddaysan ka daray midda ibn mundir la mid ah fuqahada hore o dhan baa dhaqankaa iska ahayd waagi dambe waagii dambe waxaa loo baahday in jadalkii fiqigaay muntashir ku ahaa fi kutub اlfiq fi kutub اlxadiid kutub اlcaqaa'id la ururiyo oo gooni loo qoro waxaa soo baxay kutub la yidhaahdo alkhilaafiyaat khilaafiyad anaga shaaficiyada kutubba-an baan ka qoro musiibo aad u waaweyn anagaana asal u ahaynoo hawsha bilownay inkastoo xanafiyadu dhahaan annagaa idinka horreey sida xaqiiqada ana kitaabka u horreeye jadal fiqia ah laga qoro shaaficiya iska lahayd alimaam abari abu xamid aabari baa iska lahaa saddex boqol iyo taqriiban wax yar buu geeriyooday xanafiyadu waxay soo anfariireenoo hawshaba ogaadeen afar boqol iyo dhowr markii la gaadhay quraabata qarni min azaban baan hawsha uga horey taas marka waa fahamkii madaahibta aan waxba ku mashquuline jadal fiqi a soo baxay kutub leh hadda waxaa idin taalla maalan atajriid oo uu leeyahay abulxusein alquduuri xanafigaa ah. fiqi lmuqaaran wax hadda laydaan idinku wareeriyo weeyaha dee mucaasiriintu intay bedeleen wax cusub kaaga dhigeen ay ku leeyihin fiqu lmuqaaran fiqu muqaaran wax jira jiree waxaana tirahdaan waa alkhilaafiya salafku alkhilaafiyaad bay u yaqaanaa ama fuqahadeenu abubakr albayhaqi wuxuu qoray alkhilaafiyaat maca annas waaladila ah shan mujalad taqriiban oo makhtuuto ah yaa lagu sheega wax yarna waa laga daabaco ugu yaala alimaam mundir kitaabkiisa alawsat fi اlhadyi wاsunani wاlijmaaci wاlاkhtilaaf waa maxay ko iyo toban mujalad lix iyo toban mujalad taqriban lix iyo shan iyo toban mujalad taqriiban baa lagu daabaca isagoo naaqiso weliba qayb aan la helin maktabadda idin yaalla alimaam ibnu xasm mualafaadkiisoo dhan baa sidaa ah idan marka intaana dib u noqona khilaafiyaedka noocaasa xanafiyadu kutub bay leeyihiin waxaa u caansan kutubtooda kitaabka tasiis nadar khilaafiyaedka xanafiyu iyo jadal fiqi ragga ku caanbaxay oo weliba aadka u qiimo badan kutubtuna in la akhriyo aad ka faa'iday caqli iyo cilmiba waa abu zaydin adabuusi ninka iskale taqwiim usuul fiqi wa taxdiidu adilat shar ee usuuliga ah kitaabkiisa tasiisu nadar kitaabka la yihahdo waa kitaab isku dayaya inuu jamciyo annaql asaxiix oo macnihiisa aaaar kuma jirto fara badan laakiin nusuusta iyo alcaql asariix inuu isu keeno kitaabka shaaficiya way ku rafaada inay naqdiyaan buriyaan ilaa waagi dambe uu ilaahay ku saliday wadaad la yidhaahdo abu mudafar samcaani ninka iska laha alistilaam fi lkhilaaf iyo alminhaaj kutub badan buu leeyahay ninkaasu badan ahaayo labaatan sanana xanafi ahaa soddon sanna shaafici ah oo jam isku darsaday wixii wadaaduhu wadeen oo dhan yaa dambe ku fakaday isagaa baabi'iyey kitaabkiisa usuulka xataa laftikiisu waa kutubta usuul fiqiga kutubta ugu qiima badan fi usuul fiqi waa taqaanaan bayla tahay axsan fi usuul fiqi way sida la sheego marka hoos loo dego si kastaba noqotee xanaabilana waxay leeyihiin kutub fara badan atacliiqat lkubra yaa yaa u weyn kutubtooda khilaafiyaadka ah alkhilaafa alfiqi اljadali oo u qoray qaadi abu yacla annaga shaaficiyadu waa badan kutubtaan oo aad bay u badan yihiin xanafiyadu tasu nadar baa ugu qiimo badan tajriidku waa jiraa kutub badan bay leeyihiin waagi dambe turuq baa soo baxday aimada qaarkood le waa ariiqatu fulan fi lkhilaaf ariiqatu fulan fi lkhilaafiyaat turuq baa waagi dambe soo baxay waa la kala baxbaxay maalikiyadu dabyar shidi mahayaan ragga u awood badan waxaa ka a ninka loodhan jiray eh, abulxasan ibn qasaar almaliki kitaabkiisa cuyuun adila cuyuun adila fuqahadii shaaficiyada ee ciraaq iyo baqdad kusoo koray kaabisxaaq ashiraazi wuxuu yidhi asxaabuna shaaficiya lam yualifuu milahu kitaabkan oo kale maysan alifin taajidiina subkii wadaadhu waxay yidhaahdeen abu isxaaq aqoontiisa ka warramay ma annaga ibnulqasaar waxba u og kutub masaga warqababa abu isxaaq bay weerar ku qaadeen si kastaba noqotay kitaab aad u qiimo badan wax laga daabacay weeye hadda cuyuun adila fi masaa'il khilaaf kitaab aad u qiimo badan wey almuhim kutubta waxaa loo qanaa alkhilaafiyaat ama aljadal alfiqhi waagi dambe faracaas halkaasuu ka yimid cilmiga aljadal la odhan jiray furuucdiisa saddexday hal farac baan hadda kuu sheegay markaa markuu kuu soo gaabiy oo ahaa aljadal alfiqhi ama kutub alkhilaafiya farci labaad ee fannigan uu leeyahay jadalku waa jadalka loo yaqaan aljadal اlusuuli ee lagaga hadlo qawaadix اlcila iyo qawaadix اladila lagaga hadlo kutubta usuulku tifka yahay kitaab aan lahayn waa yaryahay allahuma hazali oo ka goyo mustasfaha oo uu yidhi baabuljadal baa loogu tegay usuul fiqiga hawshaha laga saaro oo gooyey oo u tala saartay kitaabsi almuntakhal fi ljadal u xilsaartay mooyeen badankood marka la gaadha qiyaaska iyo cilalka la gaadho qawaadix اlcilal marka la gaadho waxay leeyihiin aljadal اusuuli waagi dambena gooni bay u alifeen kutub madax banaan bay ka dhigeen ragga kutubta khaaskaa ka alifay waxaa ka mid ah alimaam imaam alxaramayn alkaafiya fi cilmi اljadal buu leeyahay abu isxaaq ashiraazi baa ka mida wuxuu leeyahy almacuunatu fi اljadal oo mabuuca kitaabkaasnaasna waa mabuuc wuxuu leeyahay abu isxaaq ashiraazi almulakhas fi اljadal waa asagu waa makhtuud lama daabicin weli waxa uu leeyahay ninka la ihahdo abu alwafa bn caqil alxambali aljadal calى ariiqati اlfuqahaa waa mabuuca madax banaanba kitaabkiisa alwaadix fi usuul fiqi muqadimada hore aljadal calى ariiqati اlusuuliyiin baa ku qoran laakiin kitaab madax banaan oo le aljadal calى ariiqati اlfuqahaa buu leeyahay nin walba marka kitaab ayuu alifay nin usuuli ah oo faqiiha oon kitaab lahayn ku saabsan aljadal usuli ama cilmuljadal wax ka qorin waa naadir naadir wey alimaam eh, maxamed cumar alraazi oo iskale almaxsuul fi usul fiq wuxuu leeyahay kitaab le alkashif alkashif fi usuuli اlcilali wاdalaa-il waa asna kitaabka waxaa weeyaan jadal usuli buu ka hadla risaalo yar oo aad qiimo badanoo boqol iyo labaatan bej aan ka badnayn oo naafica wey madbuuca wayadu kutubtii marka usuulkii jadayga laga qoray ama jadadka usuuligaha badankeed madbuuca wey aamidi baa leh muxuu ahaaye nin aan qorin waaba iska yaryahay wadaadka iskale mxuu ibn xaajib baa iskale asagu jamciyeyba usuulfiqi iyo jadalkiisi markaynu warka soo gabagabayno baahi bini aadan baa keentay cilmu munaadara in la dejiyo cilmigana wuxuu farac ka yahay cilmiga guud ee aljadal la odhan jiray jadalkuna saddex farac saddex fani baa ka baxdo ah aljadal alfiqhi waljadal alusuuli iyo cilmiga hadda aynu loo yaqaano cilmu lmunaadara ama aadaab albaxthi walmunaadara aadaab albaxthi walmunaadara waa farcun can iljadal aljadal alusuuli waa farcun can iljadal alkhilaafiyaat ayadna waa farcun can اljadal intaas marka waa muqadimo yar oo iska hordhaca risaalada waad soo koobiyeysteen baan u malaynaya sabxada toddobaad aynu wada tagno marka aan wada soconno insha allah sabxada toddobaad waxaa ku dhigan atacriif bimaadi cilmi aadaabi اlbaxi wاlmunaadara sheekhu wuxuu marka uu tacriifin doonaa mowduuca cilmu اlmunaadara qeexidiisa faa'iidadiisa iyo asmaadiisa waadici dejiyey nisbadiisa marka culumta kale loo eego xukumkiisa sharaftiisa intaasaan wax ka dhahaynaa waan ka gudbaynaa wixii kale sheekhu wuxuu yihi marka uu tacriifinayay waa cilmu yutawasalu bihi ilaa macrifati kayfiyat اlاxtiraazi can اlkhaطأi fi اlmunaadara cilmu munaadara waxaa weeye cilmi lagu gaadho barashada ama ogaanshaha sidaad iskaga dhowri lahayd gafka markaad doodayso inaad ku gafto dooda iyo asaaliibteeda anshigeeda wadaado kale waxay ka cabiraan waa cilm yubxaثu fiihi can axwaali wadaaئif اlmutanaadirayn min xayثu kownuha maqbula aw marduuda kaasaa ka gaaban isagaana ka daqiiqsan in la yidha waa cilm yutawasalu bihi ilaa macrifati kayfiyat اlاxtiraazi can اlkhaطأi fi lmunaadara xoogow waxaa ku jira tuul mana sii cado waxaa ka fiican waa cilmi yubxau fiih waa cilmi lagu baadha gudihiisa can axwaali wadaa'if اlmutanaadirayn labada doodaya murmahaya nin walba kaalinta uu leeyahay lagu ogaadaa markaad jid leedahay marka lagaa jid leeyahay goormaa hadal kuu furan yahay goormay xaajadu kaa xidhan tahay idan waxaa weeye in markaad gar leedahay lagaa gar leeyahay marka hadal furan yahay u furna waa iska khariisa abiici banaadka ilahay uu geliyey laakiin wadaaduhu inay ku nashnaashaan ay kuu nadaamiyaan bay isku dayayaan ayadh wuxuu kii ku yidhi qolyihii ogaadeen wuxuu yidhi ogaadeenka noo soo gebiyo waa gar xajaduy soo sidaa ma in hadda laga garleeyahaybu arko hawshu aysan hadda gabi u furayn ilaahuu la soo burburiyo oo soo aarguto dhig soo daadsho wadaadihii ama duqaydii ogaadeen ee soo gabiyo inuusan u jawaabi karin baa u muuqata marka waxaa waa iska khariisa ninka reemiyiga soomaaliyeed wuxuu leeyahay gartan markan hebel kuma furo hadalku waa kaa xidhan yahay waa lagaa leeyahay waa wax ilaahay ummadda geliyo wey culamada marka waxay kugu darayaan aadaabtii islaamiga ahayd iyo akhlaaqdii waa lagu naashnaash naashnaashka wey waxaa dhahay ayib haddii laakiin aad eh, aadaabtii usluubkii iyo qawaaciddii aadan la soconin waxaanu noqon haddaun eh, waxaa weeye laba laba carab ama laba af ma kala badsaan wey caamaduna ninka uun muran badan ee indhaha caddeeyay uun saa indhaha u taagunay mooda inuu gar leeyahay marka laakiin ninkii culummada ahaa wuxuu garan markuu asagu hadalku u furan yahay markuusan u furnayn markan laga garlaya markaan laga gar lahayn marka waa cilmi lagu baaro can axwaali wadaa'if اlmutanaadirayn xaggeen ka eegaynaa min xayثu kownuha maqbuula aw marduuda kowniha maqbuula aw marduuda yacni wadiifada kaalinta aada leedahay iyo hadalkaadu goormaa la aqbali oo u garyahay iyo uusan gar ahayn marka waa su-aal lagu dhihiyo su waa wadiifa muwajaha muwajaha ma ah maqbuulo marduud idan marka qawaacid bay leeyihiin saa naxawadu qawaacid u leedahay munadarana qawaacid buu leeyahay adu intaasaa tacriifsi ugu run intan damba ishkaal ku jiraa si aad u fahantaan min xayu kowniha mxuu ahaa marduuda aw maqbuula aw muwajaha aw hayr muwajaha xoogo ishkaal ku jira wax yar miaalino maalan waxay kuleeyihiin qolyahan cilmi baxulmadaar iska leh qawaaciddooda waxaa ka mid a ad wax ku fahmayso waxay kuleeyihiin annaqd lmashhuuru waa wadiifatun maqbuula annaqd lmashhuur waa wadiifatun maqbuula annaqd lmaksuur waa wadiifa hayru maqbuula waxay ku odhanhayaan mancu muqadimati اdaliil mancu muqadimati اdaliil bacda ihbaati اdaliili calayha waa wadiifa maqbuula bimacnaa warkaan gabagabeeyo naqdiga mashhuurka waa wadiifa maqbuula waxay oga jeedaan wadaad baa hadlay afaqiihi ama usuuli ha noqda masaladii dooni ha la isku hayo tay dooni ha noqoto wadaad baa sheegtay dacwo kadibna dacwadii daliil iyo burhaan buu saaray daliilkii ama cilladii bushi ku keentay ciladaasoo marka ay bushigaasoo burinhaya cilada ama daliilka naqdi burinaya idan ninka muctaridka ah ama saa'ilka ah ee hadda aanu naqdiga noocaasa uu la yimaado waxay leeyihin waa wadiifa maqbuula waa hadal gar ah ninkii dacwada sheegtay daliilkana keenay ee laga bushiyey waxaa laga rabaa in gartaa uu ka jawaabo tusaale gaaban maalan waxaa tidhi almru yufidu lwujuub amarku wujuubbuu faa-ideeyaa ilaahayna wuxuuna amray eh, in addoommaha la xoreeyo hadaba addoonkan xoreyntiisa hebela ah waa waajib baati dacwadaad sheegto waa maxay alamru yufuid lwujuub waa dacwa shaygaa dacwada mar natiija lagu dhihi mar dacwa lagu dhihi mar waxa lgu waa mudaca mar waxa lgu waa maluub kolba waa taqsiim ictibaari awooyo marka adigu aad naadir tahay farqun bayna almunaadiri wanaadir naadirku waa marka adigu wax iska baaranayso adoon dhibku haynin lagu daba taagin doodna aan ku jirin kitaabtaa ilaahay haddaan dadhex kaca wax ka faaidaysato ood masalo taxqiiso daliilkeedii iyo howlaheeda ood meel dhigto fa anta naadirun walasta munaadira warka waynu faana ila tahay munaadir laakiin waa markaad nin ishaysaa waxaa jira marka yuqbal fii baabi اlmunaadara walaa yuqbal fii baabi annadar ayib waxaa jira naadirka laga aqbali munaadirkana aan laga yeelayn aan laga yeelayn naadirkoo kale haduu leeya ninka naadirka baaxidka ah sac ma wanaagsano actorkooda marka usuuyin lay ma wanaagsano inuu caam iyo cumuum xujaysto qabla albaxi can اlmukhasisi daliil caamo qur'aani ama nabowi a ku yimid adoon baani marka mukhas ma jira caamka ma xujaysan kartaa mise waa maya waxay dhaheen fii baabi lmunaadara nacam waa la xujaysan laakiin fii baabi nadari lama xujaysan karo waa rayu jumhuur usuuliyiin laakiin khilaaf waa ka jira masalada idan markaad tidhi addoonka in la xoreeya waajiba liana allaha wuxuu amray in addoomaha la xoreeyo aayadda idan amarku wuxuu faa'iidayaa wujuub nin iska wareejiyo wuxuu ku yidhi ma daliilka aada sheegatay oo ah amarku inuu dacwada aada sheegatayba bushaan ku keenay waxaan ku wuri maalan ilahi wuxuu uhi fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra hunaa waxaan haynaa amar laa yufiidu lwujuub calaa ra'yi jumhuur ijmacna waaba lasoo guurshaaya fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayran amarka inuu amru istixbaab yahay loo badan yahay adna maxaad soo tiri amar walba wuxuu faa'iideeyaa wujuub idan maxaa kugu yimid bushi kan waxaa la yidhahdaa marka annaqd اlmashhuur waa naqdi la yaqaano caana fi lmunaadara burin baa lagu keenay daliilkaadi ama dacwadaadi النqd الmashhuur baa lhahda waxay ku leeyihiin النqd الmashhuur wadiifaة maqbulaة fi اlmunaadara nin baa maalan wuxuu yidhi qubuuriyadu waa muslimuun alquburiya muslimuun qolyaha qubuurta caabudo awliyada barakaysta ee daba awliya alla adeeg yidhaahda waa muslimiin buu ku yidhi hadihi dacwa liannahum ilaha illa allah wa kullu man yaquulu laa ilaha illa allah fahuwa muslimun falqubuuriyatu muslimuun warkasuu dhalaalacay u qurxiy soo xulu qubuuriyadu waa muslimu hadihi hiy dacwa daliilkeedu waa maxay xulu yaquuluuna laa ilaha illa allah wa kulu man yaquulu laa ilaha illa allah fahuwa muslimu annatiija alqubuuriyatu muslimu haddaa intaad iska wareegsa aad tiraahdo daliilkaadu waa manquud lianna alyahuud wاnnasaara yaquuluna laa ilaha illa allah wahum mushrikuuna walaysuu bimuslimiin ma buray daliilka ma buray idan waxaan leeyaha naqd اlmashhuur waa wadiifaة maqbulaة fi اlmunaadara idan taasoo kale oga jeedaan waxa lagu leeyahay waa cilm yubxaثu fiih can axwaali wadaaئif اlmutanaadirayni min xayu kownuha maqbuulaة aw marduuda taa waa fahanteen bay la tahay idan iyadoo maqbuulaan sheegnay iyadoo marduuda haddaan miaal keliya ka bixiyo aan ka socde tii way haddaan sheegna naqd almaksuur waa wadiifaة marduuda aw غayru maqbula fi اlmunaadara naqdi maksuura wuu ku iman doonaa risaaladan ku sharxi doonaa in sha allahu tacaala laakiin hadda amhilo weeye waxaan u jeedno naqdiga maksuurka wuxuu yimaadaa ninkii mustadilka ahaa ama mujiibka ahaa ama mucalilka ahaa marka aad ka tagto daliilkiisii waصfi muhiima faaid muhiim ah faa'iida muhiim ah waxaad tihi matalan cumar iyo zayd in la dilaa waajibi limaada liannahu wuxuu dilay wuxuu dilay musliman mukaafi'an bihi ruux muslima oo u dhigma asaga ayuu dilay fa kullu man qatala mukaafi'an lahu yuqtal fa zaydun wajaba qatluhu markaasaa lagu busho waxaa la ruuxa muslimka ah ee qisaasta iyo xuduudda ka filan muslimiinta muxuu dilhayaa muslimiin mukaafiiina lahu soo maha idan ka jawaab baa lagu dilin kada waa jaban yahay idan markaas waa wadiifa maqbuula wuu jaban yahay waana wadiifa maqbuula waa naqdi mashhuura naqdi maqsuura waxaad oga dhigi kartaa haddaad tiraahda marka man qatala muslima mukaafian lahu cudwaanan wajaba qatluu anu aan dhaho oo lafdigii marka cudwaana uu ka tago ninka muctaridka ah maala waxaa ihi zayd yajibu qatluhu liannahu qatala musliman mukaafian lahu cudwaanan wa kullu man qatala muslima mukaafian lahu cudwaana yajibu qatluhu fazaydun yajibu qatluhu baa maala ictiraad baad igu keento waxaa tidhi muslimka iyo amiirka xuduudda ka fulinhaya mujrimiinta iyo qisaasta fulinhaya wuxuu dilaya musliman mukaafian lahu haddaba fa zaydun laa yajibu qatluhu idankan waxaan leena waa naqdi maksuura hayruhu maqbuul liannaka taragta markaad ibusinaysay waxaa ka soo tagtay wasfi iyo jus-iyo ah fii daliili oo ahayd cudwaanan way fahamteen soo ma cudwaanan waxaan ku saarahayaa ninka xad fulinahay muctadiba mise waa muxsin ninka nin qisaasanaya faqad jacalna liwaliyi sulطaanan falaa yusri fi اlqatl idan xaq buu leeyahay laakiin adugu saad ii gaado caamadana aad aad igu dirto waxaad ka booday cudwaanan idan maxaa la yidhi annaqd اlmaksuuru waa wadiifaة marduudaة fi اlmunadara wuxuuna yimaadaa markaad ka tagto faa'ida fii kalaami اlmustadili dheefna ku natiijada iyo xukunka oo ay fahamteen baan u marinaya idan idan waa wadiifa marduuda iyo waa wadiifa maqbuula saasaa looga jeeda idan munaadar waxay ku baraysaa gobannimada dooda marka warka lasoo gabagabeeyo hawshu ma aha rag baa la iska dhacashaaye inaad si usluuboo wax ku socon kara aada la timaado baa looga jeedaa sheikhu marka tacriifka uu sheegana waa khayr kaa aan kuu sheegana haddaad ku darsatana dhaab dhib male inaad fahanto maa muhiim ah wuxuu ihi marka u gudbay mawduuca munaadarada tacriifkeeda wuu kuu sheegay marna munaadara waxaa loo tacriifa ka cilmin mustaqilin oo waa tacriifka ku qoran marna waxaa loo tacriifiyaa kalficli wاlxadaث aljaari bayna shaksi wa aakhara oo muxaawarada caadiga ah waa alkalaam اlmutaradid bayna shaksayni faakar marka waa iska muxaawaro iyo munaadaro markaa falkibaa tacriifinaysa iyo dhacdadii marna waa mustalax lagu talagalay laqab magac u ah mustaqil ah wax lagu tacriifin ma aha munaadaradii min xayu lwadc allugawi ee waa waxay waa iyadoo ah laqab licilmin wa fanin mustaqil wuxuu ku yidhi sheikhu mawduucuhu waxa w alabxaa lkuliya alabxaa lkuliya hadda laba mital waxaan ku soo nidhi sooma annaqd lmashhuuru almashhuuru waa wadiifat lmaqbuula fi almunaadara wاnnaqd lmaqsuuru wadiifat marduudat fi lmunaadara idan waa baxi kulia lanna waa qaacido gud baa loo jeeda waxaa soo hoosgeli juziya soo darteed alfaacil marfuuc ma baxi kuli ahaa mise waa qadiya juziya markaad tiraahdo alfaacilu marfuuc wey fi naxwi aad tiraahdo jamiic alamila oo faacil ku yimaadaa meesha soo geli almucayanaat aljuziyaat asuwar jaa zaydun iyo qaala allahu tacala iyo qaala rasuuluhu waxoo dhan baa imanaya soo sidaa maaha kulli waa faacil baadi marfuuc maxaa u tidhi waxaan lagu siiyey qaacida kuliya baxi kuli ah annaqd lmashhuur wuxuu geli daliil xadiii ah wuxuu geli daliil kitaabo qur'aaniya wuxuu geli daliil ijmaaca wuxuu geli qiyaas wuxuu geli istilaalka caadiga aad ku taqaaneen aakhirka usuulka yacni marka waa qaacida guud wey waxayna gelaysaa juز'iyaad iyo suwar iyo amila ay ku iman khaasa tajri bayna almutanaadirayn alabxaaث اlkuliya ay alqadaaya اlkuliya aw اlqawaacid اlkuliya aw اlqawaanin اlcaama waxaa loo jeedaa اlictiraadaat wاlأjubaة alati taqacu bayna اlmutanaadirayni min xayثu kownaha muwajaha maqbula aw ayru maqbuul waa ti hadda aan soo miaalin waxaan uma intaa inay caddoon lagu noqonayn ba ila tahay gabagabadu marka cilmu lmunaadara iyo cilmu lmantiq baa isgalaangalo haddee wadaadda waxay dhi intaanan risaala la akriyin ma risaalo yaroo mantiqa lasoo akriyo risaala mantiqa waan akrin doona insha allahu tacala haddii aan jaanis hello ilaahayna nawaafajiyo laakiin mantiq wuu yar adag yahay munaadadu waxaa ku lifaaqan oo ku laban hawla diineed aayada iyo axaadii iyo amil fiqood fahmaysa hawlaha ku noqonaba ardaygu marka inuu fahmo way u sahlan tahay cilmu albaxthi walmunaadaca laakiin bahalkan mantiqa waa geeda meel fadhiya dhagaxyo wey marka durba inaad la qabsado ay kugu adkaa ninkii laakiin buubaheeyey cilmu lbaxthi walmunaadar risaale ka akrista ee sulma munawraqa asaga kaxaysan in yaro marka uun kuliyaadka iyo jusiyaadka kulli iyo kulli howlahan baad kala saarsaaran wixii dambe qiyaaskuna waa qiyaaskii caadiga ahaa ay kuu bedeleen qiyaas tamhiilki fi lusuul unbay qiyaas mandiqa iqtiraani iyo istinaai kaaga dhan kugu qaybiya almuhim tanaa ka fudud ayada hadaad wax ka fahanto mandiqana waxbaad ka fahmi ayadoo sidaata haddana waxaad ogaataa culumtu dhammaan waa isu adeegtaa cilmi cilmi kale ka ajnabi ah ma jiro cilmu mandiq fani walba u adeegay asaga funuunta u adeegi cilm baxi wlmunaadara funuuntao dhan baa kaalmay culumtu waa isu adeegaan col islama ah in layska horkeena xun mooyeene culumtu waa iskaalmaysaa oo isu adeegta hadda cilmulmantiq hawshiisa u muhiimsan waxaa lagu baaraa waad aragteenoo sida shayga majhuulka see loo gaadhaa ariiqee shayga majhuulka lagu kashfiya ama lagu qeexa ama lagu caddeeyaa atacriif wadaliil see wax loo qeexaa see wax loo carifaa loo caddeeyaa loo sharxaa ayay ku mashqulaan wuxuuna baaraa un axwaal tacriifi wadaliil in yaroo qadaayaadka u dambaysiya ashkaashaba mooyee isaga dhaba waa tacaariif cilmumanta wax yarba mooyeen waad aragteen baylata laakiin hunaa markaad marayso cilmu lbaxi walmuraad wuxuu dhammaystirayaa mantiqi mantiq wuxuu ku barahayay kayfa tucarifu shay seed shayga u qeexi qaabkeed u caddayn shaygii majhuulkaaseed macluum oga dhigti oga dhigtaa tadaakhul iyo tasaawi iyo tabayun iyo mukhaalafaad iyo hawlaha cilaaqaadka nisabka iyo ashyaada u dhexeeya howluhu kugu barahaya fannigan laakiin waxaad ku ogaan tacriifkii qayxidaad qayxday iyo daliilkii aad sheegtay ma saxanya mase waa khaldanya ma tacriif saxan baa ma tacriif khaldan daliilku meesha ma qaban karaa mise maya hawshanaad ku ogaanaysa jadalkii usuuliga ahaa cilmulbaxi qayb kamida wey cilmigan qayb kamida wey labadooda kana caamsan cilmulbaxi walmunaadara wuu ka caamsan yahay mantiqa usuulka jadaliga khilaafiyad kasaga ka caamsan waa fani guudo meel walba gala haddaad fahamto meel walbaad kaga shaqaysan aljadal usuul wuxuu ku barakeliya kayfiya taqriir xuja sharciya xujada sharciga a seed u qutamin lahayd buu iyo xujadaa sharcigeed aad qotomisay daliilkana aad u yeeshay sharciga ah shubaha ku imanaya qawaadic seed uga difaaci iyo tartiibka adilada cinda tacarud seed u kala rajixi lahayd hawlahaasaad ku baranaysaa waa hawl yar adila sharciga khusayso yar waa daaqad kamida min cilmi اlbaxi wاlmunaadara labaduna waan soo sheegay inay guda galaan jadalka guud waxba ayaan kugu dhibin faaidatu wuxuu hi sheekhu ku yidhi idharu sabab alcismati min alkhaطأi fi اlmuxaajati faaida cilmu اlbaxi wاlmunadara waxaa weeye in sawaabku uu caddaado bayna almutanaadirayn murankii dhannaa een wadnay iyo dagaalkii inuusan noqonin xoog doofaar lagu eriyey ama xoog dhaanta lagu tuma uusan noqonine midho iyo xasila laga helo xaggana aad lagaa ilaaliyo inaad ku gafto dooda waxaa ka kooban inaad tiraahdo faaidadu cilm almunadara waxaa weeye xifdu الdihni can اlkhaطأi fi اlmunaadaraat waa xifdu الdihni can اlkhaطأi fi اlmunaadaraat aw اlmunaaqashaat meeshu uu ku ahaa cilmu اlmantiq aad soo tirahdeen waa xifdu الdihni fi اlkhaطأi xifdu dihni can اlkhaطأi fi اlfikri so sidaa ma in mantiqu warkiisu marka lasoo koobo kan waxaa weeye xifdu الdihni can اlkhaطأi fi اlmunaadara waa in doodan aan doodayn inaad ku gafto ood asraabteedii gafto iyo wadooyinkeedii lagaa ilaaliyo qawaacidiisi baa lagu siinaya fawaaid badan buu tirinaya idinku dareersada waxay leetahay intaas ragga hadda u dhardhigtay aadaab albaxtaana intaa ay weydiin maayaan cilmigu asmaa badan buu leeyahay asmaadiis waxaa ka mid ah cilmu lmunadar waa la yidhahdaa cilmu nadar waa la yidhaahdaa cilmu aadaabi albax qawaaniintii baadhitaanka baxdigan hunaa almubaaxata looga jeeda waxaa kaloo la yidhaahdaa sinaacatu tawjiih sanaacat tawjiih qaabkii wax loo hagi lahaa ama loo kala hagi lahaa wararka iyo qawaacidda iyo adilada wuxuu u gudbay sheekhu waadica dejiye waadica la dejiye ka cilmin mustaqilin baa loo lahu qawaacidu wa abxaatuhu baa loo jeedaa wadcigii horama ee ka dambaa laga hadlaya bilkayfiyat اlmacruuf ku alana almawla way ruknuddiin alcamid اlxanafi alcamiid اlxanafi صanafa fiihi kitaabahu اlmusama biاlirshaad fi اljadal wadaadkii wadaad waxaa weeye faqiiha oo xanafiah oo usuuliah oo jadali ah, oo khilaafi ah lix boqol toban iyo shantii buu geeriyooday kutub badan buu leeyahay kutubtiisaoo dhanna inta kulli anu aan arkay taraajimtiisa markaan fiiriyey waxaan ku saabsan tahay munaadari iyo jadal iyo howlahaas baabkaasa al furaan male kitaabkiisa hadda caanka ee fannigan ku caanbaxay waa kitaab loo yaqaana alirshaad fi cilmi اljadal weli lama daabicin waxaa ka mida kitaab uu leeyahay annafais fi ljadal wuxuu kaloo leeyahy kitab la yhahda aariqa alcamidiya fi lkhilaaf oo khilaafkii fiqiga ku saabsan aariqa alcamidiya fi lkhilaaf wadaadkan marka ayaa waadica cilmiga ah risaaladaas alirshaad fii cilmi jadal buuna ka qoray ku saabsan cilmu lmunaadara jadalka guudme waa jadal almukhtas bilmunaadara wadaadka kunyadiisu abu xamid baa la yidhahda magaciisa oo dhamaystiran waa muxamed ibnu muxamed ibni muxamed asamarqandiy alxanafiy alfaqiih kaana imaama fi اlusul wاlkhilaaf wاlfiqhi baa la sheegay nin dabci wanaagsan oo akhlaaq badan oo mutawaadica oo cibaado badan oo zaahida lagu sheegay tarjamu ku leeyahay fi kutub taraajim wafiyaat alacyaan ibni khalikaan tarjamu ku leeyahay shadaraat dahab fi ahbaari muxuu ahaa man dahab ibn acmaad alxambali tarjama ku leeyahay alimaam dahabi siyarkiisa iyo taarikh اlislaam labadaba wuxuu ku leeyahay tarjama kutubtao dhan buu ku leeyahay alimaam dahabi waxaan jeclaysta hadal u leeyahay ad qiimo badan markuu u tarjumaystay wadaadka wuu weeraray dahabi waxa ma cafiyo howlo yaroo marka taxliil oo sadar ama laba sadar ah oo wadna goyn uu leeyahay markuu ka hadlay cilmigiisii iyo ariiqadiisa wuxuu yidhi walaysa cilmuhu mima yurshidu ilى اllahi subxaanaه wa tacaala wdaari اlaakhira walaa huwa min cudat اlqabri fallahu mustacaan bu warkiis waad fahanteen maan malay mise waa laqbeeya wuxuu ihi walaysa cilmuhu sheekhan cilmigiisu ma aha buuri mima yurshidu ila allah ilaahay cibaadadiisa iyo diinkiisa iyo aakhiro waxyaabaha kugu hagiy ee kugu hadiyay cilmigiisu kama tirsana wuxuu ihi wadaar aakhira daarta dambe wax kuu geynoo dee cibaado iyo khayr badan iyo ka heli maysbu hawshan laakiin dood iyo waxaad ka badanaysaa afmaalnimo balaayo waxaa noqon eh, xirxiirahaya ninkii fooda isgeliya ma dhulka dhigahayo dhuldhiga hade aakhar wax badan ka tari mayso ogow wuxuu uhi huwa min cuddati اlqabri cilmiguusuna cilmiga loo diyaar garaysta qabriga su iyo miisaanka ma ahabu fallahu lmustacaan buu kaga baxay dahbi warka waxaa weeye waa nin wax u wadaadaha loogu jecel yahay waxaa lagu yaqaanaa insaaf iyo cadaalad asaga inta qiyaastiisa aqoontiisa in nin walba uu qabto ayib ninuu ka cabsada mooye ninu wuxuu yidhi kitaab hebel baan ugu tarjumaystay inuu wuxuu yahay aan sheegan waan ka cabsaday laakiin maadaama hadda uu dhintayba xor baana wadan gelinaya nin boqoro weeyo oo xilligiisu joogay tuulana haystay oo faasiq ahaabuu u tarjumaystay marka wuxuu yidhi waa nin kana waa nin ah xikmada ku fiican waa nin wuu ka baxay mana amani mana cahay kitaab marka yuu qoro wuxuu yidhi midkaa wuxuu yidhi shaydaan buu ahaa laakiin waaga haddaad maxataa u dhihi lama dhihi karin buu ninku seeftiisaa banaanka taalla almuhim dahabi nin noocaas aad badan inkastoo ardaygiisa tajdiin subki ibnu subki uu aada u weeraro oo aada nin wax u tarjamaystoo ka fiican inaad arkaynin baan u si kastaba noqoto wadaadkaas cilmigiisa uu qoray ee jadalka ah waxaa lagu weeraray oo lagu galay ariiqadii horuu bedelay fuqahadu waxay ku doodi jireen iyo usuuliyiinta hore calaa ariiqati اlinsaaf xaqdoonnimo dadka wuxuu baro kitaabkiisa ku baray jadalka ku dhisan cala alxiila wاlmuhaalata in laisgaado oo faysha la isgooyo oo goobta aad ka dhaqaaqdo un garta helay bikhaldi nadari masaxan tahay mise masaxanid waxa aad difaac xaq miya mise ah wuxuu ku barahaya adoo gar la-aan oo waxbaba haynin wixii ka dhigto xaq saa u wado wadaadkina geesaa u dhigto aafada marka lagu haysto wadaadka waxaa weeyaan jadal noocaasuu bilaabay marka waa jadalka loo yaqaana aljadal calaa ariiqati alfalaasifa walmutakalimiin ka lagu haysto badaa jadal iyo munaadara ku dhisan calaa usuuli alfalaasifa walmutakalimiin oo ka fog jadalkii fiqiga iyo kii usuuliga iyo kii mark insaafkii ku dhisnaa cadaalada taasaa lagu weeraro lagu baabi'iyey sidaa darteed sheikhulislaam ibnu taymiya kitaab buu ka loo yaqaana tanbihu rajul caaqil muxuu ahaa ilaa tamwiih aljadl baail laba mujalad wey waa kitaab aad badan aad bu u weeraro aad bu u weeraro marka kitaabka markaad akra xadiisu ibnu taymiya waxaan jadal ahaynba muusan aqooninba fannigan wadaadku wuxuu samaynhayay wadaadihii jadriinta wuxuu ku dhigay mutakalimo faasib iyo wadaadkan ardadiisii xertiisi wuxuu radinayaa kitaab layidhaha alfusuul fi ljadal wanasafi ulah ninka nin ka ninkan muasiska ah wadaadkii mandiqa iska lahaa isaaquuji baasha dhihi jirteen wadadka lama magaciisa ahirudiin alabhari ahirudiin alabhari ayaa la yaabay kitaabkan uu leeyahay xamiidi kadibna wuxuu qoray risaale naqdi ah oo loo yaqaan alqawaadix aljadaliya risaale yar ayada inaad fahamto waxay kugu qabanaysaa waxaa dhowr sano wax yar wey wadaadku wuxuu laftiisa musiibo ah marka risaale yar buu qoroo loo yaqaana alqawaadix aljadaliya wuxuu waxaan ugu tala inaan ku dumiyo usuushii wadaadkan camiid alcamiid alxanafi risaalsi alirshaad fi ljadal wuxuu dhan buu baabi'iyey risaale yaroo sagaashan beej ba ka badnayn taqriiban laakiin taxqiiqa inta lagu badiyay laba boqol iyo saddex boqol waa mabuuca waad raadsan kartaa haddii aad u baahataan ku dira mxuuah baalkii jinkaay ah, wax loo diri jiray google u dira ha waad helaysaa waxaa la alqawaadix aljadaliya liahiradin alabhari culummadu marka halkaas marka la marahayo faa'iida muhiim ah wadaadka taxaqiijiyey kitaabka tanbiihu rajul caaqil shekh islam tami uu leeyahay sheekh cali maxamed alcimraan iyo wadaadka la socda mxuu ah hebelkaa shamsi maxamed casiis shamsi waxay yidhaahdeen intaan ognahay waa kitaabkii u horeeyey ee lagu naqdiyey lagu radiyey ariiqa almunaadara almabniya calaa usuuli alfalaasifa walmutakalimiin jadaligan maqluudka ah, jadalka maqluudka ah ee aafaysan ee baa u horeeyey lagu naqdiyey khata wey hawsha in la baraaji u baahanta waxaa ka horreeyay shekh inuu arkay inuu isnaadkan isaga u taallaaye alqawaadix aljadaliya liatiradin abhari baa ka horreeyey leannu ninkaas lix boqol lixdan iyo soddex meelahaas ayuu geeriyooday shekhuislam waa toddoba boqol labaatan iyo sideed quraabata waxaa eh, wax ku dhow marka asagaa ka horeeyay laakiin kitaabka eh, atirudin alabhari alqawaadix aljadaliya waa taxliil xaggana raqiiq oo adag inkastoo uusuu shifaniga uu dumiyey ama sheikhulislam ibnu taymiya kitaabkiisu waa ariiqadii lagu yaqaanay inkastay ariiqadu ariiqa adag tahay oo la hadlaysanin mutakalima ama faylasuuf ah aad ka bixi baabkii fiqiyaadkii yaxrumu yajuusu yukrahu laga tegi haddana waxaa weeye waa fani aad fahmi karta wey adugu wadaadkaasaa mu-aso waadica sharafta cilmigu waa cilmi shariif ah intaan waxaan ka boda nisbada ilaa hayr min alculum hada alcilmu axad alculum alcaqliya axad alculum alcaqliya oo markaa maxdi a ma waa culumta caqliga bimacnaa ku cuskan naqliga naqliga cuska weeye lannu jadalku sidiisuba waa khariiza bashariya hase ahaatee marka la fiiriyo ma naqli baa la ictimaaday mise caqli awoodda u badan la cuskan baa caqli ah waxaad isticmaalayso waa caqli naqli baad ka fiiran dulduleel un ninka hadalkiisi iyo daliilkiisi iyo go ka raadi aaladaad istikhdaamaysad adeegsanna waa caqliga saas le waa culum caqliya laakiin markaad timaado jadalkii fiqiga iyo ku usuuligaha ma aha caqli baxti wuxuu isu bedelayaa caqli mustanid ah ilaa ilaa naqlin xukumkiisu waa wujuub kifaaya uu sheekhuu yidhi wadaaddaa sidaa qaba hadda waxay dhaheen cilmu eh, aadaab اlbaxthi walma in la bartaay ama la istikhdaamo waa waajib kifaaya ah. eh, maya qole waxay dhaheen waa mustaxab qole waa jaa-is sheekh maxamed amin ashanqid wuxuu rajaxay haddii asaaliibtii iyo qawaaniintii faniga la maro lasaana loo barto ujeedaduna ay tahay aad adeegsata u kaalmaysta xaqa cadayntiisa iyo aqbalindiisa marka lagu keeno waajib kifaaya in la yidhahda baciid ma aha adu waa mustaxab waa jaa-is iyo waa kifaai saddexdaa war baa ku jirta cilmi shariif oo qiimo badan weeye sharaftiisana waxay ku muuqanaysaa culumtao dhan buu u shaqeeyaa funuun badan kutub badan baa laga alifay risaaladana kamida ah. cabdudiin liiji saxib almawaaqif ninka iska lahaa ibnu xaajibna sharxay kutub kitaab baa sidanoo ka leeyahay marka xataa mucaasiriintu kutub bay ka qoreen sheekh eh, maxamed shanqeedi eh, risaale fiican buu leeyahy adaab albaxth walmunaadara la yidhaahdo oo laba qaybood u qaybsan muqadima mantiqiya iyo muqadima ku saabsan fii cilmi almunaadara sheekh maxamed muxidiin cabdilxamiid risaaladaasna qiimadooda boqol bay juuley leeyahay risaale fi adaab albaxth walmunaadara aad u qiimo badan inkastoo akhdaa leeda marka hore ayadaan rabin inaan akhrino laakiin khataeeda wuxuu noqday tasxiifkeeda aad u batay wayna yar weyn tahay oo baryahan kitabta dhaadheerba waa laga soo taagan yahay aduu rasaa'il fara badan baa laga qoray marka tan yarta haddii aad fahamto wax yar baa kaa maqan usuushii fanniga iyo furuuciisii wax muhiim ah in la tilmaamo hal mas'alaan ku arkay taasna gadaal baan ka tilmaamay waa kitaab naafica ah. wadaadka mualifka qoray sheekh caalima oo culamadii dowla cumaaniya ku jiray oo macruuf uu ahaa imaam ah usra cilmiya cariiqa ka dhashay marka magaciisuna waa axmed mustafa ibnu khayl arumi sabxada tobnaad baad ka fiirin kartaan dhiba malaha alxanafi kutub badan buu alifay kutubtiisa waxaa u qiimo badan oo loo jeceliya kitaabka hadda maktabada in miftaxu daar sacaada oo uu kaga hadlo funuunta culumta waxay kala yihiin cilmi walbo muslimiintu ay leeyihiin ama dunyawi ha noqdo ama diini ha noqdo wuu tacriifin usuushiisii qeyxidiisii arkaadiisii kutubta laga alifay mukhtasaraadka mutawalaadka kitaabka mxuu ahay mutawasitka kulli wuu sheegaya wuxuuna ka soo dhegtay fikradda kitaabka la yidhahda mxuu ahaa irshaad اlqaasid ilى asna اlmaqaasid ninkii iska lahaa wadaad ibnu ikfai la odhiyo abiib aho shaafici ah uu leh almuhim kitaabkaas u qiimo badan ashaqaa'iq annucmaaniya fi culamaai dowla cumaaniyana wuu leeyahay kutub badan buu leeyahay risaaladana kamid nin qiimo badanoo fiqi lagu tilmaamay buu ahaa iyo iطilaac lagu tilmaamay taash kubrazaada waxa looga jeedo hoostay ku qoranta haddaanoo sharxima intaas ka sharxada marka dhib malaha aan risaalada marka ahriyo intaa yarta ah, matniga ah. matniga haddii sheekhu weydin badiyo dhowr nooc buu ka dhigay midkan kala gogo-aanee mujazac baa ah, idin run u malay soo sidaa maaha ee ka bilaabanhaya soddon iyo laba leannu meelo banbanaan buu oo aad wax ku qorqorato oo ku feegaarto marka haddaad ka mashruuxa iyo ka muxaqaqa tagtood kaalmaysatana khayr wey kuwaa laakiin tacliiqaadka inaad meelahan ku qorataan baa yaa u fiican markaan usoo gudubnay risaalada halkaan aan usoo gudubnay waxaan leenahay kullu dacwa oo wax walba oo la sheegto muranna ka taagan yahay daliil buu u baahan yahay marka warka lasoo gaabsho kullu dacwa yunaazacu fiiha laabuda fiiha min daliil waa muqadima aan muran lahayn wax walba oo la sheegto oo la isku hayo ama anu aan sheegto ama keyrkii ha sheegtee muranna ka taagan yahay laabudda fiiha min daliil waxaan oga jeedaa daliilka wuxuu noqon karaa daliil naqli ah ama wuxuu noqon karaa daliil caqli ah dacwadaas iyo mudacaha aad sheegatay daliilku u baahan yahay wuxuu noqon qad yakuunu caqliyan wa qad yakuunu naqliyan daliilku hadduu naqli yahay aada keentay waxaa lagaa rabaa almatluub fiihi asixatu haddii daliilka aad keentay u daliil caqli ah almatlubu fiihi alsaraaxatu wa bayaanu xujatih intaas waa muqadimaad asaasi ah meeshu dooni ama falsafo aan ka hadallo ama fani qur'aaniga iyo culumu tafsiir ha joogo ama baxi xadiii ha joogo mid fiqi ah, mid kalaami ah meeshaa doonto joog falsafiyo iska hadda xadiia noqoto nin walba wax sheegto hor baan ka rabnaa qul hatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin daliilka aad keentay ima an yakuuna naqlan wa ima an yakuuna caqlan haddii uu naqli yahay oo waxyaabaha la kala wariye uu yahay waxaan kaa rabnaa oo maluub ah sixatuhu bayaanu sixatihi yahay daliilku caqlina waa inuu yahay sariix awhaam iyo muxuu ahaayey maskax fallow kugu dhacay iyo stress kugu dhacay inaad annaga nooga dhagta caqli saxan iska ilaali warka waad fahanteen baan u malay sariixa waa inuu yahay xaggana aad cadayso xujadiisa waxaan caqliba ahayn baad waxaa ka dhigi kartaa daliil oon caddayn aafadu marka halkaasay ka timaadaa sidaa darteed qaacida leeyihin wadaadahan eh, cilm baxd ulmadaad waxaa leeyahay in kunta naaqilan fasixatu wain kunta muddaciyan fadaliil fadaliil in kunta naaqilan fasixa aw muddaciyan fadaliil haddaad wax soo guurinayso naqligan sixaa laga rabaa sanadkan iyo hawshan iyo tiirinta haddaad wax sheegato waxaasaa dhacay iyo waxaa ma jiro iyo wuu jira aad tidhahdana baa laga rabaa waxaan kugu daray daliilka ima yakuuna naqlan aw caqlan hadduu naqli yahay falmadlubu fiihi sixatu hadduu caqli yahay falmadlubu fiihi asaraaxatu wa bayaan lxuja halkaa markaad gaadho ahlulbidac maxay ku afareen ahlulbidac iyo falaasifo iyo mutakalimiin dhibku xagee oga yimid iyo shiico iyo shayaadiin badan oo adduunka rogay wuxuu oga yimid labadaa qodob naqli mawduuca oon sugnayn nabi maxamed baa meel isku asxaab iskugu yeedhay cali ninkaan becala gelin waa gaal buu yidhi bay ku warinhayaan war muxuu ahaa waxaan jirin oon sal lahayn nas baa ku baycatu imaam imaam cali oo jeli ah ninka khilaafana waa gaal iyo me waa faasiq isku hayaan iyagaa ka murmahay wanaskan jeligay waayeen saxaabadu muxuu ahaa oy caaisho weydo abubakar waaye oy ansaari muhaajiriin waayeen marka aafadu waxay ka imaanaysaa ima min naqlin hayri saxiix wa ima min caqlin hayri sariixin caqli aan jirin xadaanii rabbi xadaanii qalbi can rabbi war hawsha maxay ahayd caqli aansan lahayn iyo naqli aansan lahayn dhibku halkaasu ka yimaada haddii aad inta badan ku socoto naqli eh, saxiixa iyo caqli sariixa wax badan baa kuu hagaagi ismana tacaarudahaya waa meeshuu yidhi shekhusna mtim laa yuujad naqlun saxiixun yucaariduhu caqlun sariix kamaa laa yuujad caqlun sariixun yucaariduhu naqlun saxiix abadan waa laba dayloo iskaalmaysa walxaqu laa yatacaarad wاladilatu laa tanaaqad laakiin markaan waxaan daynaa dil nooga dhigto oo caqli faasida aad ah, sariix iyo xujo ka dhigto aafadu markaasay imaan inaad ifahanteen bay la tahay idan intaa waxaa ii dheeroo idinku dari insha allahu tacaala dacaawada iyo mataalibtu adilada laftirkeeda waad iska fiirin wahaabiyadu baryahan dambe sadxiya ka bixilaadahay marka in khadka wax laga bedelo bal hoos loo yardogo dantaa ku jirta malaynaya ayb labaatan sano iyo soddon sano baa lagu gaardanhayaa baluqulmaraam iyo iyo riyaad saalixiin iyo cumd alaxkaam horena looma soco ayib aafadu waxay ka timi marka culumta nadariga ama cafwan naqliga ah in culum nadariya lagu daro oo culumtan kalaamka iyo jadalka iyo munaa la daraaseeyo liyustacaan biha aan loo daraasayn xaq lagu dumiyo way wanaagsan tahay wax badan bayna idinka anfacaysa marka warka soo gabagayay mataalibta iyo dacaawidu daliilka iyo burhaanka iyo xujada loo raadanayo waanun fiirinaysaa maalibtii dacaawadii saddex mid unbay noqon matlab iyo dacwo daliilka lagu sugi karo u daliil caqli ah ama daliil naqli ah ama murakab minhuma almaaalib wadacaawa maaalibta iyo dacwooyinku bimacnaa sheegashada iyo axkaamtaan ka hadlayna maalan waxaa allahum mawjuud wujuudullah hadda waa dacwo ama waa matlab aanu aan sheeg ilahay wuu jiraa baan idhi jiridda ilahay waxaan ku sugahayo waa daliil caqli ah ama naqli ah ama labaduba yaan murakab ku dhihine labaduba inay galaan oo lagu soo koro daliil naqli lagu soo koro sidoo kale daliil caqli lagu soo koro idan mataalibtu marka laga fiiriyo almataalib biاnisbati ila aladilati wاlxujaji wاlbaraahin saddex bay noqotaa marka warku kuusoo galay madlab iyo dacwo lagu sugahayo bidayayn naqliyin madlab iyo dacwo lagu sugi karo bidayayn caqliyin oo daliil naqli uusan geli karin iyo madlab labaduba ay wadagalan ka shaqeeyaan miaaluhu ka madlab iyo dacwo aan lagu sugi karin bidaliilin naqliyin waxay ku miaaliyaan wujuud haddaad maalan nin mulxida uu kuu yimid maanta adoo wahaabi bawdya gaaban oo ku yidhahdo ilaahay ma jiraa mise ma jiro odoo tira ilaahay wuu jiraa ma daliil buu ku yidhi waxaa tihi qaala war allaha laftirkiisaan isku haysanaay aayadda intaad iga dayso maba rumaysnayn maxaad qaala allahu tacaala iyo qul huwa allahu axad allahu samad murankaba ka taagan yahay buu ku leeyahay xageed allahu samad goormaa la gaadhaa warka waa fahanteen baan u malay maaha ilahina inkirsana xasaab uu ka daro hawlihi dhalaan baan ka baqaahaya misaal baan oga jeedaa ayib ninkii ahaa eed ka niqaashaysan waxaa ta waa ilaahay wujuudkiisu waa haabit waa allahu mawjuud baa ta daliilkan buu ku yidhi daliilka aad ku sugayso wujuudullahi subxaanahu wa tacaala iyo jiridiisu waa noqon karaa keliya daliil ee caqli ah haddaad tiraahda daliil naqli aan ku sugahayaa waxaa ka dhici dawr dawr baa ka dhici maxaa yeel ilaahay subxaana wa kitaabkan iyo iyo naqligaan sugnaan mahayo mana asaxayo ilaa ilaahay uu sugnaaday jiridiisa ay sugnaato ilaahay jiridiisuna ma sugnaan karto ilaa aayadda loo daliishado aayaduna daliil ma noqon karto ilaa ilaahay uu eh, jiritaankiisa u sugnaado ma fahante warkayga idan meeshu maxaa ka imanaya dawr dowrkii sabqiga ahaa ama taqadumiga ee mumtanica mustaxiilka bilijmac ba meesha ka imanaya maa yatawaqafu wujuuduhu aw sixatuhu calaa wujuudi hayrihi idan ilaahay wujuudkiisii waxaad ku sugaysaa bilaaya aayadduna waxay ku asaxaysaa biwujuud illaah idan wujuudla wax ku asaxayaa bilaaya waa lays wada haystaa dowrkii sabqiga ama taqadumiga meesha ku jira waana mamnuuc lama ogolo duurka shardiga ah ama macigaa la ogolya waa asaxa mutalaafaadka kalubuwati walbunuwa oo kale ninkan magaciib waa wiilkaygii aduguna waxaa aabihii baan ahay baa tiri aabanimadkaada sugnaan mayso ilaa ay sugnaanto wiilkan bunawadiisa wiilnimadkiisa wiilnimadna sugnaan mayso ilaa ay sugnaato aabbanimadkaada ka dhib ma laha waa mutadaayifeyn waa iska ictibaari waxyabaa la isku idaafeeyo Eh, waxa shardiga mashruudkuna waa iyaguna waa dhib ma laakiin dhibka waxaa weye midka tawaqufka ah shayga kale jiridiisu ay ku xidhan tahay wujuudiga kaasoo kale lama oqole doog loo yaqaanaa ayb idan wujuudullahi wixii la halmaala waxaad ku sugi kartaa mataalibta iyo dacaawidaasi biladilati alcaqliya waxaad leedahay ilahay inuu jiro waxa uu daliila mawjuudaadka mawjuudaadkan inay is abuureen iyo in la abuuro wuxu dhexeeya ma dadka iyagaa is abuuray inaad deena tahaydaaba isogba in ayagu is abuureen inaysan jirin adaaba ku idan waxaa abuuray ayrkood baa abuuray ayrka waa ku mahadabo sidii loo wada allay tegi adigu waa inaad daliil caqli ah aada daliishato ilaahay subxana wataala qudradiisoo kale kuma sugta aayad qur-aan aayad qur-aan iyo xadiid iyo ijmac muslimiin kuma sugi kartid fii xaqi binisbati lilmulxidiin iyo dadkaan diinka aaminsanayn baan ka hadlayna laakiin ilahay inuu qaadir yahay oo qudro leeyahay waxaa uday alkhalaa'iq axad aan qudro lahayn miyaa kara haddaad tiraado wiil yar oo xalay dhashay baa miiskan sameeyey waad igu qoslaysaa lanna waxaad ogtahay inuu qudradu muntafiya camal ka tahay yaan warka kugu badin mataalibtu qayb waxaa weeye waxaan adilo caqli ahayn looma daliishan karo haddii kale fasaad kalaa ka dhalan qaybna waxaan daliil naqli ahayn looma daliishan karo adaliil naqli kalmataalib alghaybiya aybiyaadka aakhara inay jirto maalan oo xisaab khaasa jirto oo muminiintu janno noocaasa la gelin gaalada qaabkaa loo cadaabi munkar iyo nakiir jiraan su-aalo qabri caalam albarza qaybiyaadkaas daliil caqliga ka shaqayn kara wadaadaha ku daya oo geliya laakiin waxaa loo qaybiyaadkii hawlaha noocaas waxaa loo ictimaadaa aladila naqliya leanno caqligu meeshaa ma gacantoolayn karo majaalkiisi ma ah waa awood bashari ah ilaahayna ageli abuuray maxduuda ah xuduud bay leedahay qad jacala lahu likulli shayin qadra caqligu awoodiisu wax kaba hadaad saarto waad baabi aafadu halkaas ka timaada meel uusan ka hadli karin baa jira haddaa taa caqligu waxaa ingiriis fara badana wey meel waa inuu galo farta geliyo waad fashilmaysa marka xuduuddaasi ma geli karo waxaa ka mid ah alxawaadi taariikhiya dhacdooyinka taariikhiga dhacay caqligu muxuu ka sheegi karaa nabi baa soo baxay nabi nuuxle ilaahay soo diray ummad buu u tagay intaasuna u yeehayo way beeniyeen waa la rogay caqli miyuu ogaan karaa magaalada baqdaad baa dhib ka dhacay boqol sano ka hor shan boqoloo sano ka hor tataargu nimal waa soo duray lix boqol kontan iyo lixdana baabashin muslimiina xawaadi taarikhiya caqli waxba kama sheegi wuxuu wax qaban karaa naqli markuu helo caqligu naqli helay dhacdadii buu arkay markaasuu taxayilin wuu furfuri wuu akhriyay yaqra manquulkii naqli buu furfuri ka fahmi karaa waa aalla waxay hesho furfurta laakiin hawl aan jirin xaggana aysan u haysanin sanad ma furfuri karto almuhim alxawaadis ataariikhiya alkhaaliya can الnaqli baan ujeedaa iyo maxaan ku dhahda haybiyaadka maxsharka iyo wixii la halmaanaya bacfiga hawlaha inta badan waxaa weeyaan caqligu mataalibta noocaasa daliil ooma noqdo wa inama alictimaadu cala الnaqli waxaa ku yimid maaalib id waxaa jirta loo adeegsado alcaqlu wاnaqlu alcaqlu wاnnaqlu ilahay inuu raxiim yahay caqlina waan ku sugi karaa naqlina waan ku sugi karaa ilahay inuu raxiim yahay caqligaa tusay waa asaga muminiinta u gargaara ee ambiyada badbaadiya ee gaala cadaaba wa hada min raxmat اllah roobkay nicmada sunnada arag caafimaadkaiyo barwaaqada sunnada arag ilaahay khalaa'iqdiisa masnuucaadka raxmadda dhex taale iyo aaaarta ka muuqatay fandur ilaa aaaari raxmat illaah idan makhluuqaadka aharu raxmat illaahi calayha baad waxu daliishanaysaa lihubuuti sifati araxmati lilahi suba waa daliil caqli ah haddii loo baahdana waxaad leedahay alraaximuuna yarxamhum raxmaan bismi illaahi araxmaan araxiim aayadii baa daldali axaadiistii idan xikmada ilaahay ilahay inuu xakiim yahay oo falsan yahay waxaa ku tusahaya alcaqlu wاlnaqlu matmise maaha ilaahay inuu hadab iyo sakhat leeyahay alcaqlu wاlnaql intiqaamkaa kutusahaya inuu ilahay gaalada ka argoosto qaatiluhum yucadibhum اllahu biaydiikum wayukhzihim hawlahan ha kutusi falamaa askafuuna intaqamna naqliga weeye iyo aadiladii fara badnaydee ku timid idan annaga waxaan ujeedaa cafwan wadaadihii ashaacirada ahaa iyo mucsilana way diideen hawshaas oo sifaadkay diideen khabariga ahbay kamid yihiin raggoodi danbaan ka hadlay wixii ka dambaysa bacd aljuhayni ama ragga hore ee ashaacirada ahaa sifaat alkhabariga kulligoo isugu jira kulligeen ibnu fawrad baa kamid a alustad ibnu fawrad baa kamid a waxaa kamid a baqilaani baa kamid a cabdullah bin cabdilmujaahid baa kamid ragga hore mutaqadimiinta ee abulxasan ashc ardadiisa ah ama ardada ardadoodii ahaa kulli way isugu jireen tactiilkan u dhowaaday muctasilo waxaa bilaabay juwayni ayaa bilaabay si kastaba noqote waxaa weyaan maxaanku yihi soo gaab almaaalib aw idacaawa adilada lagu sugahay binisbati marka la firiyo iladila waxay noqota saddex qaybood ma ma yuhbatu biاlnaqli wma yuhbatu biاlcaqli wma yuhbatu bihima way fahanteen baan u male intaas waa muqadimo idan anfici marka matniga aan dareeriyo بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أحمد بن مصطفى بن khayl الرومي أبوالkhayر cساam الدين رaحimه الله taعaaلى oo culammadii qarniga tobnaad ahaa saad hore tarjamada kusoo aragteen wuxuu yihi أxmedku allahuma allow adaan kugu mahadinaya yaa mujiiba kuli saa'ilin allihii ajiibaya kuli saa'il kuli daacin axad walba barya waa hadduu la yimaado shuruudii ducada sheekhu wuu ilaaqay laakiin wuxuu u tala saaranhayaa fahamka diineed eed ugu fahamsan tahay hawsha ayada ah ujiiba kulli saa'il saa'il walba ilaahay wuu aqbalaa daaci walba su-aasha sarbi waa aqbalaa waa hadduu la yimaado shuruudi dacwada u la yimaad ikhlaas baa ka mida shuruudu ducaa waan ujeeda cafun waa taqaanaan hadde shuruud ducaa ikhlaas baa ka mida in malbaskaada iyo ma'kalkaada iyo xumigaada uu nadiif yahay baa ka mida in nabiga lagu saliyaa ka mida aadaab bay leedahay ilaahay waa aqbalaya subxaana wa tacaala markay laakiin aadaabtaa la shardiyayo waxay culamada qaarkood leeyihiin waa cinda cadam daruura laakiin markuu ruuxu muar yahay u hanqaarme sidaa yidhaah ilahay inuu ka aqbalay u badan tahay iyadoo soon shuruudiba soo marin waxay dhahen shuruudda waxaa markaa u dhacday addoonku markuu xaalad daruura u gaadho waxaa qalbigiisa ka baxaya wax walboon ilahay aan ka ahay marka wuxuu noqonayaa mukhlis buu noqon ra'san calaa caqd culayskan badanee yimid oo dhan baa fa idaa rakibuu fi lfulki dacawlahumrslahudi daruuradan iyo daraalkan wuxuu keenay shuruudii ducado dhan isagaaba oofiyay leeyihin saasay baashu ku imaraysa ayib iyadoo ilaahay shuruudana aan lahaynin oo aqbalayna waa lahay ibliis baaba laga aqbalay ducada laga aqbalay wahabidu waabay ku rafaadeeno ducada waxay u qaateen inay tahay baabule alcibaada ay gasho qur wuxuu wamaa ducaau lkaafiriin ilaa fii dalaal ibliisna waa abulkafarati ducadiina waa laga aqbalee tabdheh warka waad fahanteen baan u malay wadaaduu waxay leeyihiin qubuul dacwa culimmada muxaqiqiinta waxay leeyihin dacwa baryadoo lagaa aqbalo cafwan qubuul ducaa baryadoo lagaa aqbalo waxay waxay hoos tagtaa marka laga fiiriyo xagga alleh masalatu alkhalqi takhliiq walqudra walraasiqiya waltadbiir masale hoos tagto weeye awoodda rabbi iyo rububiyada ee ma hoos tagto towxiid hee alcibaada waluluhiya addoonkaa wuxuu laga rabaa asagu inuu baryada ilaahay keligii la aado laakiin xagga ijaabat ducaai iyo dacwada iyo baryado lagaa aqbala xagga rabbi marka laga eego ilaahay naxariista guud bay ku xidhantahay siuu ilahay ugu naxariista gaal iyo islaamka xagga roobka iyo irsaaqada iyo caafimaadka iyo maalka iyo owlaadda ayuu xaggana aqbalaya dhankaasaa laga fiirin ducada sidaa darteed nabig wuxuu ihi eh, madluumku ducadiisu waa mustajaab walow kaana faajiran wa fi riwaaya walow kaana almuhim marka yaa mujiiba kulliisa inaad tiraa shuruudii baa qadaran inaad baabidiraar uu sheekhu milicsanay aad tiraada labadu waa kuu banaantay wa usalli waxaan ammaanahaya calaa nabiyik ammaan baa ugu roon muran badan baa ku jira laakiin abulcaliya atarkiisii baa ugu roon salaatullahi calaa rasuuli wa tanaahu fi lmalaaika wa cinda almalaaika wa usalli waxaan ammaanay ammaantaa ku wanaagsan calى nabiyika nabiga ilahay ruxuu ammaanaya de waa barakaysan khayrba uma dhimano wa usalli calaa nabiyika nabigaadaan ammaanaya almabcuuثi la diray biaqwa dalaa'ili adila midka u xoog badnaa soo dira oo qur-aanka kariimka daliilka xoog bada waa mucjiza baaqiya nin walba helay ninka nabiga la joogay iyo ninka ilaa qiyaami saaca iman doona waa arkahaya ama xujajka kale ambiyada la siiyey mucjizaad kale ambiyada kale la siiyey mucjizo waxay ahaayeen waqti ah ama aani oo xaali marka markaa ummadii aragtay uun ay ku anfici ama ay dheebsan ama ummad ninkii looga sii waramay bitawaatur ama alqur'aan asagu waa mucjiza qaa'ima oo mar walba ilaahay cilmi cusub ummadda oga furayo ijaaz cusub wa calaa aalihi nabi maxamed aalkiisi baabu ducaa hadii la yahada waa ina dhan waa kullu man ittabaca wa aamana bihi baabu ducaa marka la joogo baabu zakawaad waa gooni aalkiisana ammaanta ha ahaatay waa asxaabi asxaabtiisa allaha gaadhsiiyo sheikhu salaamtii buu ka tagay waa masala muran ku jiro fiqiya wadaada dhehen lama kala reebi kara salliga iyo ammaanta salaanta iyo saliga lama kala reebi karo wadh waa la kala reebi karaa mdh waa karaaho waada waxay idhaahdeen aalka iyo saliga iyo salaanta lama kala reeb in la kala waa bidco meelo badan ba adoo lagu dhufta wanaagsan haddii aad salli u qasado inaad nabi maxamed iyo aalka horta aadan kala saxaabada hay dambaysee amaa mas'alada salliga iyo salaanta waa in la jamciya daliil ma laha badan in shardi laga dhigo ama waa xaaraan la yidhaahdo ama waa karaaho in la ifraadiyo salaada ama la ifraadiyo salaanta daliil oog badan ma lana alkaraaha waa xukmu sharci yaxtaaj ilaa daliil mataa mise maaha marka daliil cadoo sugahaya hawshaan ma jiro amaa inaan salliga nabiga sala allahu calayh waali wasalam iyo rasuulka iyo aalka aan la kala reebin salli nabi maxamed soo arooray oo aalka laga reebay ma sugno dhowr siqaa la sheegay oo aalku ka maqan yaha dacfi lagu sheegay siiqa soo aroray fi salaati cala annabiy ee saxiixada ah, almashhuura almutawaatira waxaa weeye maca alaal marka inaan wadaadka la maxamed ismaaciil amir sancaani kitaabkiisa minxat lhafaar calaa xaashiya dawi naar wuxuu le waa bidco waxaan leeyihi reer banu umayana bilaabay iyaaka faxdar buu leeyahy si kasta noqoto waxaa waay u aalka nabiga haka reebi <clears throat> almutawasiliina ku tawasulay ilahay ugu dhowaanayay almutaqaribin ay ka dhigan tahay ilaahay ugu dhowaanayay biacdami alwasaa'ili wasaail midda u weyn yani wax rabbi loogu dhawaa midda u weyn aloogu wadaadku sheekh abulkhayr islaamudiin risaalada asagaa sharxiisa wuxuu ku sheegay acdam alwasaa'il nabiga oga jeedo annagu maadaama aan wahaabiya noon tawasul bidawaat aanan ogolayn waxaan idhi waxaa weeye biacdam alwasaa'il biliimaani wاlcamali الsaalix warkana waad fahanteen baan u malinaya almutawasiliina almutaqaribiina ilى اllah biacdami اlwasaa'il biacdami اlqurubaati wax rabbi loogu dhowaado waxaa ugu weyn nebi maxamed qaabkaasu wadaadka asoo gu dhigay sharaxiisa risaaladan qaybta muxaqaqa iyo qaybta mxuu ahay mashruuxaana saasuu idinku soo guuriyaan maynaya inaad fiirsan wayla tahay laakiin waxaa wanaagsan si khilaafkaba looga baxo meel mujmaca aan dhahno aclam rusal maxay yaa ayuha aladiina aamanuu itaqu llah ilayhi lwasiila marka wasiiladaasi waa alqurba ila اllahi subxana wataala bilcamali saalix waliimaan saadiq in lagu fasirana waa dhib mala adiga tawasulka anagu kuma tagfirna waa bidcaan dhahnaa wadaadihii sufiyada markay u cunab wey tawasulka inanka waxay dhaheen waxay qabaan ninkii nabiga ku tawasula bijaahi wa bidaati inuu gaal wahaabi waxaa qaba ma laa qadiiman walaa xadiian wahabi warkaa qaba ma jiro waa bidciya ma ahaan isku haynaa mooyeen waa kufri weli maanan gaadhsiinin baasha marka badbadinta laga daay almuhim maa jaraa intay socoto albaxdu doodu bayn almujiibi kii jawaabahaye wa saa'iri kii bushinahay salaadaa iyo salligaas buu yihi nabi maxamed iyo inta ay dooday taagan tahay marka lasoo gaabiyo warku aad fahanteen baan u madawati aad dhihi jirteen ma masdariya taad dhihi jirteen wy muddata jaryaani اlbaxثi bayna اlmucallili wالsaa'il bayna اlmujiibi wاlmuctarid saasay u jeedaa waana taqyiid hayr maqsuud ah carabtu waxay leedahay inay wax qaydo toddobaatan kor hadaad ila hadasho kaa dhegaysan mayaad leedahay maqsuudkaadu ma aha aduu toddobaatan ka badiyo inaad ka dhegaysa ee waxaa weeye weligaa baanan kaa dhegaysanayn marka waa taqyiid ayru maqsuud wlmuraad ilaaq nabi maxamed iyo aalkiisa sal iyo salaam allaha gaadhsiiya intay doonto ilaah doona wey macnu saas ujeeda maa jara intuu socdo albaxu ay almubaaxaatu wاlmunaadara bayna almujiibi wاsaa'ili mujiibka asmaa badan buu leeyahay mar mudaci baa la yidhaahdaa mar mujiib baa le waadanay mar waxaa la odhan mucallil mar waxaa la odhan mustadil intuba waa la yihahdaa mustadil iyo mujiib iyo mxuu aha mucallil maxaa inaga maqan muddaci intaasu magac buu qaataa saa'ilku markaasu wuu dhab yaryahayo maanic iyo muctarid iyo saa'il saddexdaa magac inuusan ka badnayn baamare wuxuu uri sheekhu fahaadihi wabacdu intaa kadib bacd asalaati cala nabiy walaali wasaxbihi fahaadihi tani risaalatun risaalo wey waa waraaq waa dhambaal lakhastuha aan ka soo ururiyey min kutub اlbaxثi wاlmaada wey oo ku saabsan fii cilmi اlaadaab saasuu sheekhu ujeedaa talkhiisku waa inaad shay alla subx khulaasadiisa iyo dhuuxiisa iyo lubigiisa lakhastuha min atalkhiis ayb aan soo soo ururshay bu sheekhu ama aan soo soocay xaggeen ka soo soocay min kutubi cilmi munaadar buu ujeedaa hadda halkaas ka meel kale kama keenin waxayna ku saaban oo ku saabsan almutacaliqa fi cilmi اlaadaab aadaab اlbaxثi wاlmunaadara mujtaniban xaala aan ka dheeraanayo can طarafay aliqtisaadi dhexdhexaysiga labadiisa dacal laba dhexdhexaysigu laba daraf buu leeyahay ayb taqsiir iyo iyo ifraad waxaad dhihi jirteen wey ayb oo ah alkhlaali wاlطnaab in laga soko dhaco ujeedadii iyo in warkii laga badsho ujeedaa marka iijaazku sheekh hadda raba waan soo gaabi waa maxay waa inaad hadal kooban oo macnihiisa aan ka badnayn kana gaabnayn waa inaad la timaada alfaad aan ka badnayn can ilmacna xaggana aan ka gaasirayn ikhlaalku waa maxay waa in lafdiga macnuhu macnuhu guda ballaanado lafdigan u lagu alfaadu waxaa lagu ta in lagu guto ujeedooyinka maskaxdaada iyo qalbeeda ku jira ku cabirto haddii lafdiga marka uusan lafdi cabiri kara ujeedado dhammaystiran waa maxay ikhlaal baa galay ikhlaal haddii alfaadu ay ka badato macaanidii biduuni xaajana waa inaad baa galay iyo tadwiil hayru maxmuud marka wuxuu yihi marka aliqtisaad waa maxay waa ta'diyat اlmacnaa bilafdin yusaawihi macnihii inaad ku gudato lafdi u dhigma oo le lafdi ka badan waa inaad lafdi ka soko dhacahaya waa maxay ikhlaal weeye wallaha subxaanaه wa tacaala keligii tqdiim macmuul maaad dhii jirtee al caamil wuxuu faaidey ikhtisaad ama xasri ama qasri waxaad dhii jirtee ilaahay keliga un baan asal weydiisan an yanfaca inuu ku anfaco bihaa risaalada macaashira طulaabi ardada kulankeeda arda meel walbay joogto jamcu macsharin wahiy ljamaca wamaa tawfiiqi waafajintaydu ma ahaanin khayrka la waafajiyo wanaagga waxaan doonayo ila bilah ila bimacuunat illah ilaahay kaalmadii un baan khayrka iyo wanaagga ku asiiba calayhi cala allahi laa calaa hayrihi yaan tawakalhu taa wailah il allahi laa ilaa hayri almaabu noqodkuna ilahay aggiisu ahaaday sheekhu wuxuu yidhi iclam waxaad ogaataa ana almunaadarata doodu munaadaru hadda tacriifinaya sheekhu muxuu u tacriifinayaa maka cilminbaa waa tii khaaskayd ee ah doodii caadiga ahay muxaawaradii baa tacriifinaya iclam waxaad ogaataa hiya waxaa annadaru in la fiiriyo fi nisbati bayna shayayn annadaru in la eego wey wax la eego bilbasira nadarku waa marka marka soo gaabino annadar tacaariif badan baa la geliyaa laakiin tacriifka u fiican waxaa waa tajriid اlqalbi can اlghafalaat annadar tajriid اlqalbi can اlghafalaat qalbiga iyo maskaxdaada iyo maankaada iyo garaadkaada inaad ka dhartirto hilmaanka iyo maqnaanshaha aada maqan tahay waa tajriid اlqalbi can اlghafalaat marka loo soo dego ka musطalaxaan tacriifkii ahaana sheekha kuu tacriif wuxuu ihi waa hiy الnadaru biاlbasira annadaru waa alfikr اlmuؤadi ilى maطluubin nadariyin ama maطluubin mxuu ahaay daniyin aw xilmiyin kii la odhan jiray hiy nadar waa in la fiiriyo bilbasirati basira lagu eego min aljaanibayn nadarku ka aanay min aljaanibayn maxaa la eegahayaa fi الnisbati xukunka la fiiriyo ama aanada la fiiriyo u dhaxaysa bayna shay-ayn waxaanu eegaynaa annadaru fi nisbati saas kugu xidhan tahay almarka basiiradu baawl isticaana ku jirtaan moodaaye waa aaladii la kaalmaysanaya aaladii la istikdaamayo wey waa annadaru fiirin la fiiriyo fi nisba ay ila nisba anisba bayn alkhabri walmubtada maxaa u taqaani waxa nisbada laguu sheegi waa maxay waxay ku le waa anisba bayn almaxmuuli walmawduuc waa warkii manaadiqada iyo eh, nadari mxuu ahaa asxaabu lmunaadara markaad joogto baabul adduuma maxay waa khabar iyo mubtada waxa u dhexeeya zaydun qaa'imun zayd waa maxay waxaan leenahay waa mawduuci wey mawduuci qaa'imunna waa maxmuul ila asagaa la qaadahaya qiyaamka yaa qaadahay waan saaraynaa zayd marka haddaad maqasho maxmuul iyo mawduuc waa mubtadiya khabar ficil iyo faacil ficil iyo naaibu faacil waxaad dhihi jirteen wey ama jumla alismiya waljumla taqaaneen alficliya qolyaha balaaqiyiintan odhan jireen alsnaad alkhabari alisnaad alkhabari aw ilmusnad almusnad ileyh warkaa un baa lagu bedelahaya waalidkii reer koonfureed wuxuu yihi haddaad laxox maqasho hala yaaba waa canjeera loo jeedaa buuri danta hargeysa tagtay iyo qabar baaxii jibjibo laxoox keena ay ku yidhaahdaan laxoox wax kala hamado canjeere le waayo buuri marka hadda haddaad maqasho mawduuc iyo maxmuul wax kale ha u qaadan waa maxay waa mubtadiya khabar ficil faacil aw lisnaad alkhabari ayib marka intaan bay u jeeda hadda markaan zayd fiirino ka xaddihi ow ka daatihi waa shaksi magacaa leh qiyaamkuna waa macno taagan qaa'im baan fahmaynaa horta zaydna waan fahmaynaa haddana waa isu tirinayna zayd baa taagan baa soo baxa istaag iyo zayd waa laba shay ma tamiisa ah. mawduuciyo maxmuul isu aanee maxaa ka soo baxay inuu zayd taagan yahay warka inta wax la raba intaan un wey marka waxaan eegaynaa oy labada jaaniboo muxuu ahaa mujiibkii mustadilkii mujiibkii muxuu ahaa saa'ilkii ama mucallil iyo saa'il marka la maraya baab alcilmi walmunaadara baab almunaadara waxaa wanaagsan in laga cabiro mucallil iyo marka la joogo faniga usuulfiqiga la joogo iyo abxaabta ku saabsanna waxaa laga cabiraa mujiib mustadil iyo muctarid cafwan mustadil iyo muctarid baayaa la jooga yaa laga cabira inta badan waa waxyaabaha u badan wey almustadil wlmuctarid jadalka usuuliga ah ama khilaafiga fiqiga ah markaad baabulmunaadara joogtana waxaa inta badan laga cabiraa almucallil oo mujiibkii mustadilka ah iyo wasaa'il oo marka baabfatwa wlsla caamiyi wadaada lamana hayana mujiibi saail baa laga cabira saailku waa ninka khayrdoonka ee wax weydiinaya wadaadka mujiibkuna waa ninka jawaabay lakiin sheekhu dhib male waa wuxuu ka cabira asagu almujiib wsaail munaadar waxaa weeye bui annadaru firin la firo bilbasiirati basiiradu waa alquwa almudrika alcaqliya waa awoodda caqliga ee mxuu ahaay culumta macquulaadka almacaani macquula haleesha indhuhu waa quw waxaa ku jirta basariya oo maxsuusaadka iyo mar'iyaadka lagu arkaabay dheheen laakiin macaanida caqliga ah lagu haleelaa awood qalbiga ku jirta ma awood maskaxa ku jirta lagu haleemse caqliga ee qalbiga waxaa sida raajic waxaa weeye awoodda mudrikada waa qalbiga maskaxda iyo dimaaquna way tandiimisaa agaasima wey way kalkaalisaa waxba isku hajisa wax imanaya iyo wuxuu sii daynaya qalbigu ayay nidaamisaa way kala hagtaa taraafig taagan weeye meel wada ah iyadu maskaxda awaamirtu laakiin waxay ka iman ama aqbali qalbiga idan tacriifkan waa tacriifu lmunaadara ka munaadara laa ka cilmin wa fanin mustaqil warkaa inaad fahanteen belma iyo nadaru bilbasiirati min aljaanibayn labada dhinac xaggooda ka ahaatay nadarkaasu min aljaanibayn yani mujiibkii iyo saa'ilkii mucallilkii iyo muxuu ahay saa'ilkii fi nisbati aana la fiiriyo bayna shayayni bayna alkhabri wاlmubtada bayna almawduuci wاlmaxmuud udhaxaysa ihbaatan aw nafyan baa loo jeedaa waxa ma sugaynaa nisbadaasi istaaga zayd ma sugaynaa mise waan anfinaynaa saa maxaa loo yeelayaa idhaaran lisawaab maxay aniga iyo adugu aan u firanaynaa nisbada bayna shayayn inagoo adeegsanayna alquwa mxuu ahay albasiriya idhaaran lisawaab waa ixtiraaz saddex shay buu ka ixtiraazahaya shayga koobaad waa almukaabara iyo almujaadala iyo almukhaasama wadaaduhu saasay yidhaahdaan markay meelahan marahayaan haddaan u doodna aniga adugu in xaqu inoo caddaado markuu caddaadana aynu raacno taa waxaa leha munaadara bayna shakhsayn ayb haddii laakiin aan u doodno oon kuula doodahayo inaan ku ilzaamiyo madhab waxna kaa dhaadhac on kugu inaad qaadato biqadi nadari inuu xaq yahay iyo inuusan ahayn midun ha aade marka waxaa la yihahdaa bay dheheen la yihahdaa bay dhaheen mujaadalo mujaadala la yihahdaa waa inaan u doodno liilzaami اlkhasmi madhabkiisa in adigu madhabkaada sugato kaana aan laasimid inuu kugu waafaqo kugu raaco keliya haddaad u doodayno waxaa weeye mujaadala la yidhaahdaa haddaad u doodo inaad fadliga iyo aqoonta alle iyo awooddu rabbi ku keliya iyo meeshaad gaadhsiinta inaad bale kaa dhacday oo nin wiil bale aad asaguna jaahil dhagaawan yahay aad dabiin uu yahay dabshid ah, ah loo doodana waxaa layihahdaa mukaabaro haddii muran macnadaro on daliil lahayn warku yahayna mukhaasama la mukhaasamo iyo mukaabaro iyo mujaadalo kolba waxay u laabanaysaa iyo munaadaro kolba saddex qasadka u laamidna daliilku u laabanaya haddaan u doodna liidhaari sawaab fahiya munaadaratu haddaan u doodna liilzaami اlkhasmi ra'yan mucayanan waxaa la yihahdaa mujaadalo haddaan u doodno liidhaari اlfadli wاlcilmi mxuu ahaa tacaali cala اlhayrna waxaan leenahay mukaabaro haddii af iyo labadan sida aan iska marno biduuni dalaa'il wa baraahiinna maxaa lahahdaa mukhaasama dooda caamada weyahade hal saaca ay dhaha geesaas ku dhig wax daliila sheegi maayaan war anaa ku idhi ad maad ad maxaad ahayd ad maxaad ahayd ad maxaad ahayd lagu kala taga marka dooda aana daliil ahayn mukhaasama lahahdaa wixii inta kalena mukaabare mujaadalo iyo munaadaro marka sheekhu taasuu ka ixtiraas lidhaari sawaabkaas marka ixtiraas waxaa ku jira nadaro sawaabka wuxuu noqon karaa asawaab fi lwaaqic aw isawa fi ictiqaad labada weliga ha u qaadanin munaadaro walba inay sawaab keeni ha u qaadanin ee annaga qasadkeenni baa ilah naga adirsiinaya adna waxaa u doonaysaa in xaqu kuu caddaado anna waxaan udo inaan caddeeyo laakiin xaqaasi qad yakuunu alxaq fi lwaaqic waqad yakuunu alxaq fi ictiqaad saan u aaminsanahay xaqu inuu yahay aduna aamista xaqu inuu yahay mise sida xaqiiqada jirta ah xaqiiqa jirta inaan gafnaa laga yaaba adna adaan asiibin adna aanan asiibin xaqii laakiin qasadkii aan sababdoonka ahayn baa ilahay naga arjisiinaya marka taa la yidhaahdo ictibaaraadku inay kala duwanaan baa laga yaabaa laba ninoo murmaysoo doodaya midna inuu idhaaru sabab ujeeda laga midna ujeedo mukaabaro mid waxaa laga yaabaa inuu ujeedo mukaabaro midna u munaadaro ujeedo mid inuu mujaadalo raba midna u mukaabaro rabo yani waxay ku xidhan tahay kolbaa ruux walba iyo ujeedadaasaan loo dejiye wey ma aha nin walba cadkiis hagoosta hawshu base ma aha sheekhu wuxuu ku tacriifiyey almunaadara min xay muxaawarada iyo dhacdadii buu ku tacriifiyey wuxuu uhi walikulli mid walba min aljaanibe labada dhinaca ah. wadaa'ifu kaalimuu leeyahay jamcu wadiifa waa kaalin iyo waxaa wey xubin buu leeyahay xubin buu walba leeyahay walilmunaadarati dooduna waxau ahaday aadaabun anshi usluub iyo dhaqan iyo akhlaaq bay leedahay idan wadaadku wuxuu ku yidhi marka nin walba wadiifuu leeyahay iyaduna aadaab bay leedahay wadaaifta wuu ka hormari doonaa wuxuuna wuxuuna dambaysinaa aadaabti waxaa fiicnay ardaygu inuu suu marka horeba isagoo edabtii akhlaaq loo soo sharxay oo dareen qaba in wadaa'ifta loo sheego hadda laakiin muranka bas intuu barta inuu aadaabta ka tagaa laga yaabaa marka siduu sheekhu yiri baan ku soconaynaa aadaabtu adaab badan weeye qaybtuu sheekhu sheegayna waa sharxi doonaa wixii kalena waan ku dari doonaa horta intaan sidiisa aan ku wadno gabagabo marka waxaynu haynaa arkaanulmunaadara kuu soo baxday marka arkaanulmunaadara waxay noqotay saa'il iyo mujiib ama mujiib iyo saa'il ama mucallil iyo saa'il waa ruknaani lilmunaadara laba shaksi iyo ka badan qasab ma inaan laba noqon koox dhanoo afartana iyo afartan kalea doodi karta laba daf laba jaanib baa wada doodi kara almuhim laba dhinac dooda waa in la helo nin mujiib la yidhaahda iyo saa'il waa in la helo ama mucalli iyo saa'il waa in la helo wixii laga doodi lahaa almawduuc alladii tajri fiihi lmunaadara ama maxalu nisaaci wadaamiso maaha wixii aynu ka doodayna haddaan waxaan ka dood ayna haynin maxaan ku dhammaanaynaa saddexdaa rugn labadaa rugni baa waa asaas ah almutanaadirayn aw almutanaadiraان iyo mawduuc اlmunaadara ayb mawduuc munaadara marka waxaa kugu jira xoogow yar baa ku jiro doodu halkay gashaa xaggaysan gelin doodu saddex meelood ma gasho saddex dood arimood arrimood faahfaahin baa iska iman doonte dad arkaanta ogaatay mawduucii ay doodu meeshay gelaysay ka shaqaynaysay waxaad ku dari keliya amaakin laa tajri fiihi lmunaadara hay anugu aan ogolahay adna ad ogosha lagama doodo almusalamaat cinda almutakhaasimayn dood ma gasho ilaahay jiridiisa haddaan adna ogolahay adna ad ogosh maxaan oga doodaynaa sifada kalen isku haynaan ka dhaqaashin shaygaa musallamka ama badiihi daruuri ha noqdo ama nadari ha noqdo danni ah kala qaad ma laha hadduu marba musallam yahay bayn aljaanibayn idan dood waxay timaadaa fi maxal النizaac laa fi amaakin الtasliim waa in isbaana ila tahay waxayn kaloon doodu gelin oon la ogayn in la geliyo albadihiyaat aljaliya badihiyaat culumta iyo macluumaadka iyo maطaalibta ruux walba u garanayo ee nadar iyo istidlaal iyo iktisaab iyo fikr aan u baahnayn cirku inaga koray ma dood baa geli karta badiyahaad jari a ah way cirku naga korreey haddaan dhaho nagama koreeya igala niqaash ka waran maabadan badiyaadka jeliga dhulkii inuu ku taagano naga hooseeyo aan ka niqaashno inoo qabo dood ina ballami saacadee haye masaa'il baad noqon mise mujiib dowrkeed qaadaan inoo kala dhig ma soconaysaa maya idan badiyaadka jeligana doodu ma gasho idan musallamaadka ma gasho badiihiyaadkana ma gasho badiihiyaadkaasi ilaa toddobaa la gaadhsiiyaa awaliyaad iyo fitriyaad iyo xisiyaad iyo maxaa mujarabaad xadsiyaad alaab waa la wadaa oo mutawaatiraad idan lix ilaa toddobaa lagu qiyaasa haddaan lix bay ka dhawaadana waxay ka dhigaan toddoba waanu sharxi doonaa mar ka gaadha insha allahu tacaala idan taasna ma gasho shayga macluumka ah ee bini aadamku ama ay wadaagaane mushtaraga ah ee bannaanka ee laba hal inuu laba niskeedu yahay hal laba niskeed inuu yahay cirku naga koro qoraxdu ay muxriqa tahay waxyaabaha noocaasoo kale ilaahay inuu jiro waa daruuri cinda bacd ahlicilm waana sida raajixa laakiin dad baa dood geliya dhib mala waxaysoo kaleo doodu gelin mufradaadka soo laguma soo dhihin munaadaradu waa annadar bilbasir ay bilquwa almudrika lagu fiiriyo min aljaanibadha dhinacna ay fiiradu ka timaado maxaan fiirinaynaa fi nisbat mari shay-ay idan mufradaadku ma gasho dood zaydun dood lagama doodi dood ma gasho shayga mufradka ah dood ma geli karto waa in meeshu xugum yaal axkaamta tasdiiqiga ah ee nafyi iijaab salbigaa ayuu waxgalaa nafyi iijaab wuxun wuu jiraa iyo ma jiro waxaan waa saas ma aha bay doodu laakiin mufrad tacriif baa gala bimacnaa ama in lafdigaasi mufradka lafdiga lagu sharxo mid asaga ka daahirsan ayib wax macaniisa la fahansiiyo macnihiisa in la caddeeyaa ya yaan baa loo baahaya laakiin dood iyo nisaac nisbe iyo xukm nisbu minha waa alxukm xukun aad aaminsan tahay iyo waxaad rumaysan tahay bay doodu gasha mufradaadka ma gasho doodu waxaysa kaloon gelin shayga murakabkee maca mufrad qaba murakabkii idaafi ah kitaab ullahi doodgeli mayso qulaamu zaydin doodgeli mayso waa kalmufrad ayib laakiin marka ay tira hada yurid ka doodi karaa muxusu bedesha hawshi mubtadii khabari dhahaad ama mawduuc iyo ayib almuhim ma gasha iyo murakabka idaafiga waxay kaloos aysa geleen murakabka taqyiidiga u taqaanaa sifada iyo mawsuufka arajul saadiq oo kale iyo ayib sida asalka ma gasho gabagabadu musalamaadkana ma gasho bayna shakhsayn اlmutanaadirayn badiihiyaadka macluumada bayna shaksayn bidaruurati wa awaail اlcaqli ma gasho iyaduna mufradaadkana ma gasho wixii fii macna mufrad qabana ma gasho waa asalkii laakiin waxyaabaha fii macna mufrad qaba iyo waxay ku geli kartaa jaanib bay ka soo geli kartaa oo marka tacaariifta lamarahayo iyo xuduud kale waxaan ku ihi kan waa maxay waxaa tir waa xayawaan naaiq xayawaan naaiq waa tacriif tacriifkaasi marka inuu xuduudii shuruuddii xadka uu jaamic yahay baa doodu ka iman gabagabadu doodu waxay gashaa annisba alkhabariya warkaan soo gabagabeeyey alxukm alkhabari xukunka inshaaigana ma gasha iyaduna qofka igu dambeeya aan kugu gabagabeeyey almusallamaat ma gasho albadiihiyaat aljaliya ma gasho almufradaat wamaa fi macna mufradi ma gasho aljumla inshaaiyana ma gasho labadaba ma ahayn uktub hada haddaan ku dhamo dood baa ka bilaaban karta inaad diidaad leedahay yaraad yeesho laakiin dood kama furo qum iyo uqcud iyo mxuha istamic iyo idhab ilmasjid dood geli mayso lawa awaamir laa tafcal iyo ifcal jumalka inshaa'iga ana dood ma gasho waxay gashaa xugum aan gaadhay anisma alkhabariya warka go iyo doodbu ka bilaabata wuu yahay ma ahan hawshu laakiin waxaa yeel yeeli maayaa ku filan ayib warka inaad fahanteen baan umalay waa usuusha guud laakiin faahfaahin baa iman doonta inahaasaa u muhiimsan mufradaadka wamaa fii macna mufrad musalamaadka iyo badihiyaat aljaliya iyo aljumal alinshaaiya ayib wuxuu ihi sheikhu wa amaa wadiifatu saa'il watigaga dhaca miya maya intan yarta aan mase wadiifadan istaagaa hada bilahi towfiiq day asila jirto darsiga beria ah, insha allahu tacaala an shan xalqaan ugu talagalay cashirka insha allah marka maanta warku waa banaan lakiin berri waan ka haynayna insha allahu tacaala barak la